wacan wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa meel waliba joogtaan insi walbaad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaan kale ismaha wanaagsan dhegeystayaal barqanimaa xada taarikhda ku aasaysan tahay kowda bisha tobanaad ee oktoobar sannadda qodobada ad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kala duwan ayaa ka soo baxaya madaafiic ku dhacday qaybo ka mida ah degmooyinka gobolka banaadir saaka aroortii hore waad dhegeysan doontaan magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyana weli waxaa ka taagan xaalad markaa xiirnaana kadib markii qaybo ka mid mida ah magaalada la xiray marin muhiim ahaa oo buundada ah waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo mar kale ku celisay walaaceeda ku aadan in laga cabsi qabo in isbeddelka cimiladu ay keenaan roobab markaa xaddigii loogu talagalay ka badan kuwaasi oo keeni karaa xaalado markaa musiibo biniaadanimo waad maqli doontaan slovakiya xisbi ay ruushku taageeraan ayaa ku guulaystay doorashada dalka ukrain waxay dalbanaysaa in khubarada milatariga reer galbeedku ay ka taageeraan wax soo saarka hubka intii ay maalin walba taageero weydiisan lahayd qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad maqli doontaan ee mar kale ku soo dhawaada ogaal bismillaahi nabad bismillaahi nabad bismillaahi nabad soo hagaafurahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh qaybaha hore ee barnaamijka ogalan gudagalina dhegeystayaal aynu ku bilowna ee saaki waa berigii waxaa qeybo ka mid a ah degmooyinka gobolka banaadir laga maqlay dareenka madaafiicda kuwaasi oo markaa ku dhacay qeybo ka mid a ah degmooyinkani gobolka banaadir inkastoo khasaar badan aan la warin waxaa markaa la sheegay in markaa dhowr midfaac ay ku dhaceen qeyb ahaan degmooyinka dharkeenle iyo wadajir ee gobolkani banaadir waxaana goobjoogayaal ama goobjoogu inoo sheegay in ay maqlayeen daryanka madaafiic saaka waa berigii sidoo kale khasaaro badan oo dhimashahana aanu jirin oo balse dhaawac keliya lasoo wariyay ilaa afar ruux mid ka mid a ah dadka deegaanka ayaanu ka wareysanay arrimaha eh, waa mahadsan tahay saaxib waxaa saaka subaxdii hore aroortii hore kusoo dhacay ee eh, madaafiic dhowr ah waxaana ku kala dhaceen degmada wadajir iyo karkeenley qaybta waxay ku dhacday xirada turkisom saddexa baa ku dhacday sida la sheegay sidoo kale waxaa dinac kale oo ku dhacay tarabuush oo dad qoys meel joogin marka dadkaasna waxaa ku gaaray dhaawac fudud oo afar qofood ilaa ay gaarayaan marka saaka madaafiicda intaas ayay gaartay dhacdadeeda waa afartaas qofood ku dhaawacantay iyo saddexdaas turkisom kan turkisomna waxaa meelaha banaanka ku dhacday waana xirada weyn waa gartay eh, laba degmo ayuu ku dhaca miya madaafiicdu laba degmay ku dhaceen ah, wadajiri berkele meeqaa laguu sheegay marka dadka deegaanku adaga maadaama nooga dhawdahay tirada madaafiicda dareenkooda ay maqleen waa imisa tirada la maqlay adiga inta badan waxa la maqla waxaa saddex xabo inkastoo halka xabo wadajir aanan maqlin annaga laakiin tan turkisom saddex xabo madaafiicda dhacda waa maqal ma jirtaa in turkisom ay markaa ku dhaceen qaar kamid a ah madaafiicda lagu soo garaacay degmooyinka gobolka banaadir saddex ku dhacday sadexab meelaba banaan u dhacday sida laga xaqiijiy maxaa khasaaraa ognaha marka oo madaafiicda ka dhashay ama dad rayada ama dad kaleba dad shacab ah oo afar qofood eh oo degmada jir qaybta tarabuush guri ay jiifeen oo ku dhacday waxaa waaye qofood waxaa gaarta dhaawac fudud waxaada dhaawac ula soo jir waa gartay turkiso marka madaafiicdu mugdaheeda ay ku dhaceen mise banaankeeda sida lagu xaqiijiyay geesaha geesaha turkida xerada geesaheeda ku dhaceen iyadan wax khasaaraa lama soo warin maya maya wax khasaaraa kama dhicin mid kamida ah dadka deegaanka ayuu ahaa oo iga waramayay faahfaahinada ku aadan madaafiic saaka waa la sheegay inay ku dhaceen qeybo kamid ah degmooyinkan gobolka banaadir dhinaca kalena magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lasoo warinayaa in weli markaa maalintii labaad ay xiran tahay buundada ama buunda labaad oo ah maran muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsigaba iyadoo arintaana markaa walaac laga muujiyey wariyeenna ismaan aadan caraysay inuu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi faahfaahsan tahay ee farxaan waxaa kala xiran weli buundada kala qaybisa magaaldanka mareykanka galbeedka kadib markii ay qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya aad u fara badan maalinta lagu soo daadiyey dhanka bari ee magaalada beledweyne kuwa oo sheegay in markaa lagu amray in wax gaadiid ah, sida xamuur aysan kasoo tallaabi karin ama ay kasoo gudbi karin buundada dhankeeda galbeed ciidamada dhanka galbeed kusugan oo ka weydi waxay ii sheegeen maadaama dhanka bariga ciidamada ku sugan ay joojiyeen wixii gaadiida usoo tallaabi lahaa dhankani innagana waxaan markaasi eh, joojinay wax gaadiid ah bajaaja gaari dameero ayaysi ka tallaabeen magaalada dhammaan ba ganacsadii eh, yaryareed ee isticmaali jireen bajaajka ama gaari dameerada ayaa waxay kasoo wareeganayeen dhanka buundada loo yaqaano buundaweyn ilaa iyo halka loo yaqaano bacaadaha ee dhanka faarageedi kuwa oo dhibaato ewal qaba waxay sheegeen qaar ganacsada inay ay dareemayaan durba darakaa ku yimaaday maciishada maadaama wareeg dheer iyo kala wareeg gaadiidku ay haatan kusoo qaadayaan badacooyinka la keeni lahaa dhanka galbeedka ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan farxaan oo arrinka ayaa haatan ka taala magaalada beledweyne sababta lama sheegay oo loo joojiyay in gawaarida aysan kasoo gudbin magaalada buundada magaalada beledweyne caalamkacaanow ee arrimo dhexdeeda dhanka amniga ayaa lagu macneeyey oo waxaa laga cabsi qabaa eh, in gaadiidka qaracyasida inay kasoo tallaabaan eh, buundada oo gaadiidadii ugu dambeeyey oo qaracyada ka geystay magaalada beledweyne ayay sheegayaan inay ka yimaadeen dhanka galbeed ee magaalada beledweyne sidaa darteedna ay markaa eh, loo xiray in waa gaadiid ah ay kasoo gudbin dhanka galbeedka ee magaalada beledweyne sida ay ku andacoolayaan ama ay ku sheegayaan ciidamada ku sugan ee af hore ee buundada dhanka kalena ee faxaanow amniga magaalada baladweyne mudooyinkii dambe wuxuu ahaa mid faraha ka baxay xalay magaaladaasi dil ayaa ka dhacay qof shacab ah muxuu ahaa qofka shacabkee la dilay xaalada amni ee magaalada beledweyne bal faahfaahin ka bixi farxaan aad iyaad umahadsan tahay habeenkii xalayto wiil bagansa ayaa lagu dila xaafada buundawey lama garanayna ka dhacayeen meelada ama inay siriir kale u dileen Ehm, waxaa kaloo jirta farxaanow eh, xaalad amni daro oo aada u baahsan xiliyada habeenkii marka la gaaro waxaa la iska qaadanaya eh, moobeelada kooxo eh, bajaaji wata ayaa laga qaadanaya moobeelada ama dadka kale guryaha kusocda dhibaatooyin kale kala duwan ay la kulmaan laisma kala gudbi kara xaafadaha ama u banaada xaafada kooshinka raadeerka ayaa arrintaas aad ay ugu soo xoogeysanaysa oo waxaad arkaysaaba xilliga habeenka marka la gaaro maqribkiiba waa dadka guryaha ay isku gaabiyaan si markaa aysan dhibaato uga soo gaarin koo aan eh, cidna aan ka amar qaadanin ee eh, habeenkii dhaca mobeelada la eh, sameynaya xaafadaha cismaan aadan carays ayuu ahaa oo waryaheena hiiraan nooga soo warramaynu wax ka weydiinanay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lasoo warinaya in maalinta labaad ay xiran tahay marin muhiim ah ama buunta labaad oo markaa muhiim u ah isu socodka dadka gaadiidka iyo sidoo kale ganacsigaba wixii warare kusoo kordhanaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii aan la idmo welina barnaamijka oraad degeysanaysaan weliyay barnaamijka waala degeysanaysaan kayanana waad nagala socotaan dhegeystayaale markan haddii aynu eegrana isbedelka cimilada waxaa la isla gartay dunida in markan uu yahay khatar aysan ku baraarugsaneen dalal badan oo caalamka balse waxaa markan muuqata in dalal badan oo kamida kuwa soo koraya iyo dalalka kaleba ay afrika qeybta ka tahay inay ku baraarugayaan khatarta iyo cabsida laga qabo waxyaalaha ka dhasha isbedelka cimilada waxaa la aaminsan yahay in afrika dalal badan oo kamid a ah afrika iyo dalal kale oo caalamka ka midaba ah ay la daala dhacayaan wax ka dhashay wax aysan sababtooda lahayn waana in markaa hawwasaqowga warshadaha tirada badan ay markaa waxsoo saarka ugu badan soo saara dunida aysan dalalkaasi wax badan ku lahayn iyagu balse in baktiga ama waxa ka dhasha ee khatarta isbedelka cimiladu ay ayaga dhibanayaal u yihiin maadaama isbedelka cimiladu ay ka dhashaan xili roobaad markaa in la waayo sanado badan roobka in markaa mar kale uu do-o roob ka badan xadigii hore ee la filay soomaaliya waxaa haatan laga cabsi qabaa in markaa xili roobaadka dayrta loo yaqaano laga yaabo inay da-aan roob ka badan kii la filayay ama xadig la filayay mid ka badan kaasi oo keeni kara khatar bini-aadanimo fatahaad inay sameeyaan dhulbeereed inuu baaba-o iyo in markaa dadba xitaa ay ku dhiban karaan maadaama biyaha la filayo ay yihiin biyo ka badan sida noormalka ah ama sida caadiga ah roobka caadiga u da-a ee markaa xili roobaadyada soomaalida gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo warbaahinta la hadlayna waxauu mar kale faahfaahiyey digniin ay dhowaan soo saareen waxa uuna sheegay in saadaashu aysan wanaagsanayn balse mar waliba ay muhiim tahay in la taxadaro ayna markaa iyagu cilmi baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in roobka la filayo ee deerta bilaha oktoobar oo haatanba bilow ah iyo nofembarta nagu soo socotaba ay markaa keeni karaan khatar bini-aadanimo waa kan gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma waxaa soo socda runtii xilliga la feen karo waa oktoobar ilaa nofembar eh, dabcan eh, hadda waxaad dareemaysaa in meelaha qaarkoodba ay ka jirto oo wadamada qaarkood ay runtii roobo badan oo runtii alnimada lagu tilmaamay ay ka daayaan marka anaga laakiin xiliyadii eh, nagu soo aadeen waa xilliga dayrta anagu noo curanaya mahadsantahay runtii alniinadu waa xiliyo ayay dhacdaa dabcan waxayna la xiriirtaa runtii arintaan kareemijanjiga la xiriirtaa mhm. isbedelka cimilada runtii waxay ka jirtaa badweynta basifiga iyo badahaas ayay runtii waxaa kuleyl ka dhasha badda hoosteeda oo dabcan uumita abuuro ayaa wuxuu keenaa aninada wax loo yaqaano mhm. marka dabcan researchka annagu aan samayna iyo kan adduunyada laga sameeyaba mhm. waa cimilada adduunka oo isbedelayso dabcanna arinta xitaa nasaabto markaa sidaasaan ku ogaa nolol walaalow ilniinadu waa eh, roob aada u tiro badan oo daadadna wato oo dadku qiyaastii dadku intay xasuustaan roob ama fatahaad intaas la eg waxaa lagu qiyaastaa dabcan tan waxaaba la qiyaasaya inay kasii daranta cid kastaba oo aad weydiiso waxay kuu sheegaysaa inay labada biyood oo biyaha webiga shabeelle iyo webiga jubbaba ay isgaareen dabcan marka roobab aada u tiro badan oo runtii xilli dheer dii doono oo oo laga cabsi qaba runtii meeshii uu ka ahaa roobka caadiga uu ka naqan jira oo milimitr uu ahaan karay waxaa laga yaabaa ilaa oo milimitr meeshii oo milimitr oo kaa jira ilaa oo milimitr inuu gaaro marka roobkaa sirada badanna ayaa fatahada sababi karo marka sunaami iyo iyadoo isku mid maahan sunaami waa wax badaha ka dhaco ama saasoo kale u yimaado laakiin kan waa roob aada u tiro badan oo xilli dheerna di'i doono dabcan culayskiisana leh kaasoo sababi doono doono fatahaad saabi doono laftirkeeda weligana biyu keeni doonaa maadaama ay wadamada annaga naladiriskaa ah oo laftirkooda aninadu ay saamayn doonto aad aad umaasanta su-aal muhiima ah. annaga waxaan leenahay center la yidhaahda eligonin ama kadigista xalis wadaneedka la yidhaahdo centerkaasi waxawaaye waa center la shaqeeyo igad ama eh, sistamyada ka abuuran gobolka oo dabcan sataleedka ku xiran kaasoo runtii usii eh, riboort gareeyo ilaa un oo dabcan gobolka ilaa un ka sii gaaro waa sistamkaas sistamkaasaan ku shaqaynaa oo dabcan noo sheegayo si life ah meelaha ay wax ka dhacayaan meelaha ay wax ka socdaan haddii duufaano jirto haddii dabaylo jiraan haddii ay jirto roob mahiigaan ay jiraan haddii ay abaaro jiraan oo roobka uu yaryahay mm-hmm. sistamkaas oo ku xiran hay-adda ayaa wuxuu noo saamaxayaa inaan warbixinta ka helo si life aan helo horta aad iyo aad waa mahadsanta waxaa laga yaabaa inaad ehm, aadan la soconin annaga waxaan soo saarnaa weekly waxaan soo saarnaa arrimaha ehm, adduunyada ka jiroo dhan khaasatan dalkeena soomaaliya isbedelka cimilada xaggeebuu roob ka da-ayaa xaggeebaa roobku u badan yahay maxaana heysto fatahaadna soo socotaa dabcan annagoo isticmaalayna sistemyadaas noo dhigsan oo dabcan waxatay kamid yihiin sistamyo si gooni a webiga uga shuqula oo webiga mar allaala markii ay biyuhu ama kordhayaan ama ay dhinmayaan aan la socono marka waxaan usoo deynaa annagoo isticmaalayno dabcan beydkeenna hay-adda sodma ayaan waxaan kusoo bandhignaa wiigli basis macluumaad kasta iyo xaalad kasta annagoo weliba ku qiyaasayno degmo degmo gobolgobol haddii roobka uu da-ay meesha uu ka da-ay inta uu la egyahay inta soo socoto dii karto dabcan waxoo dhan waa qiyaas oo waxaa dee la samaynayo wax oo boqolkiiba boqolama ah laakiin waxaan kala un socnaan kala midnahay adduunyada inteeda kalena kala midnaha dabcan saan kuu sheegay eh, systemkan wuxuu la shaqeeyaa gobolka wuxuu la shaqeeyaa eh, regionka ula shaqeeyaa gobolka ula shaqeeyaa ilaa iyo ayuu la shaqeeyaa marka system oo runtii degan oo runtii ay nagala shaqeeyeen hay-adahaas ansixyadu ayaan ku shaqeyna ilaa hadda intaan hayno annaga waxaan haynaa roob aad iyo aad u tiro badan oo runtii intii la filayay aad uga tiro badan saddex jibaar afar mm-hmm. jibaar gaari karo roobkaas ayuu wuxuu keenayaa daadad laakiin ilaa weli systemkeenu sooma qabanin wax duufaan ah dabcan waan la soconaa duufaanta life aan la socnaa haddii ay dhaqdhaqaaq samaysan waan sheegi doonaa dhibaato duufaan ma ahan waa fataxaad waa biyo runtii aad u tiro badan oo runtii socon doono oo duunyo iyo dadba dhibaatayn doono ilaahay hanoo sakhiro xoolo badan iyo dad badan waxyaa badan ay saameeyaan laga baqayo taas darteedana aada ugu qaylinayna waa saad sheegtay xilliga dayrtu aaduu runtii u dheeryahay dabcan waxaan filaynaa oktoobar inay dhexdeeda ay bilaabado ilaa iyo november decembar inuu gaaro marka dabcan intay xilligaas lagu jiroo dhan xaaladdu runtii way jiraysaa horta gobollado dhan way gaaraysaa laakiin halista hadda ugu daranoo ka baqayna waxay tahay gobollada webiyada leh webiyada maxaa yeele roobka iyo bannaanka da-iyo webiyadii oo biyo keenay runtii isu kaashanayo dabcan fatahaada noocaasa ayaan aad iyo aad gobolada webiyada leh khaasatan webiga shabeelle oo aad aragtay oo beledweyne waad ogtahay inta badan fatahaaday ka dhacda haddana meelaha aad iyo aad anuga baqayna kama tahay jowhara kamida leeb weliba dhulka la hareeraysan jubba sidoo kalentood baar dheere dhulkaasoo dhan marka webiyada ayaa ugu daran laakiin dalka oo dhan uu roobka daaya dabcan meelaha qaarkood ilaa iyo gobolada waqooyi toogay leeyihiin arrimahaasi runtii waa arrimahan kadigayna ka mid tahay iyo biyi keeni doonaan marka dabcan hadda waxa aan firanaynaa waxay tahay baaxadda ugu weyn meelo badanoo hadda aadan firan karin sida galmudug oo kaletood aada uga diidoonya laakiin eh, maadaama ay dhul oo salxada uu yahay mhm. eh, inta uu wax ka gaarsiisanaya meelaha ay webiyadu ka dhow yihiin way ka fudaanaysaa eh, waxay runtii victim u tahay mhm. wadamadan waaweyn oo runtii adduunyada ku soo kordhiyey mhm. inay warshado waaweyn ku abuuraan inay hawada wasaqeeyaan dhibkaas ay runtii sida uun hadda la qiyaasayo waxyaaba badanna sababay oo runtii loo malaynayo mararka qaar inuu heer oo runtii uu keenay oo hawadii uu wasaqeeyey ayay runtii victim u tahay dabcan geeska africa wayna la qabtaa laakiin soomaaliya runtii waxawaaye waa aadi uu sii xanuun badanta runtii waxaan isku daynaa inaan wadamada runtii oo warshadaha leh inaan kala hadalno oo aan weydiino maadaama aysan soomaaliya waxba contribution kulahayn inay hawada wasa inay iyagu marka ay qaybtii soomaaliya xaqa ugu laheeday oo dhibka ay gaarsiisteen ay wax ka bixiyaan oo ay mataqaansaan ula noolaano dabcan arrimahan kala oo marna fatahaad noo keenaya marna abaar dala noo keenaya dabcan wax noogu cusub waay laakiin siaan ula noolaano waxaan u baahannahay inaan ku talagalno oon u diyaarsan infrastructure u diyaarsan biyahan haddaan ujeedid waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka bacdi inaan biyo la-aan haddana ahaa biyahan sidaan u qabsanahay ahayn mhm. sidaan waxayna dabcan waxyaabahaasoo dhan waan kala hadalnaa maya waxaa nala qabi doona gobollo dalka waxaa nala qabi doona geeska afrikana dabcan dalkan geeska yaar way nala doonaan mhm. wayna ku howlan yihiin dabcan waana soo shaqaynaa waan ognahay mhm. waxay isku dayaan inay dadkooda uga sii degaan inay u diyaargaroobaan qorshahaas qorshaha aan wadno mid a ah, ayay igana wadan hay-adahooda ka hortaga ama hay-adahooda maareynta masiibooyinka marka waan iska warhaynaa gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayuu ahaa oo isagu markaa faahfaahinayay digniinaha dhowaan ay soo saareen hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee laga cabsi qabo in soomaaliya markaa roobka deyrta uu keeni karo dhibaato badan oo dad iyo dunyaba saameyn karta weli barnamij golaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib yaal weli barnaamijka waad adeegsanaysaan kenan nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco baraha bulshada waxaana wadajir maanta idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraaxmadii soo dhawaada saaxiibayaal waatay cabdirashiidow dhanka iyo hadalheynta haddii aan ku biloawno warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo saaka kusoo dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho hoobiyaashaasi ayaa si gaar ah looga dareemay degmooyinka wadajir dharkeelne iyo kaxda ayada oo dadweynuhu ay kusoo waabariisteen saaka wararka ayaa sheegaya cabdirashiidow in meelaha ay ku soo hoobteen hoobiyaasha ay ka mid tahay xaafada tarabuush ee degmada wadajir halkaasi oo laga soo wariyey khasaare kala duwan Eh, sidoo kale ifrax waxaa baraha bulshada lagu faafiyay sawiro eh, markaa eh, guryo burbursan oo kusoo dhacay tirada hoobiyaasha ah marka waxaa leeyahay waxaa jira khasaare kala duwan inkastoo weli la xaqiijin tirada dhimashada laakiin waxaa leeyahay waxyaalo badan ayaa jira dhanka beledweyne haddiinu eegnana waxaa lasoo warinayaa in buundada la yidhaahdo liiqliiqato ee magaalada baladweyne ay xiran tahay waxaana xirtay sida warku ay sheegayaan ciidamada macsuuleyda ah waxa sida warku ay sheegayaan in markaa bari iyo weliba galbeedba loo kala gudbo sidoo kaleet waxaa laleeyahay boondadu taa waxay ka dhigan in ciidamada macusuleyda ay xirteen in markaa macusuleyda muddooyinkii ugu dambeysaba ammaanka magaalada beledweyne gacanta ku hayeen waxaana laleeyahay maadaamaay kusoo bateen qarxyada magaalada beledweyne ciidamadu waxay go-aan ka gaareen ciidamada macusuleyda weeyaane in markaa gebi ahaanbaa la xiro ama la diido in bari iyo galbeedba loo kala gudbo marka xaaladdu waxaa leeyahay way kacsan tahay welina war qoraal ah ay ka soo saareen maamulka magaalada beledweyne ma jirto laakiin saacadihii ugu dambey waxaa baraha bulshada lagu faafiyey ciidamada macusuuleyda oo buundada liiqliiqato magaalada beledweyne xirtay sidoo kaleetana waxay diideen in bari iyo weliba galbeedba loo kala gudbo hadalheynta ayaa arrintan kusoo gabagabaynana markaan dhankay qormooyinka waata cabdirashiidoo qormada ugu horreysa dhankayga weligaa kuma noolaanaysa nolol farxad leh haddii aad ka walwalsan tahay waxa dadka kale ay kaa aaminsan yihiin si kasta oo dadaalkaadu u liito marnaba midhihiisa ma noqdaan mid ibir ah marka nolosha ku siiso boqolaal sababood ee aad u oydo tusi nolosha inaad haysato kumanaan sababood aad u dhoola caddayn karto dhawaqa ficilka waxa uu gaaraa meel uusan hadalka gaarin dadka kale ula dhaqan sida aad rabto in lagula dhaqmo samee wax wanaagsan waayo wanaaguma dhammaado marka aad dhimato ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey isbeddelka dhabtaa waxa uu bilowdaa marka aad aagga raaxada ka baxdo qormadan ayaa waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada ku soo gala dhigaalka dunida ugu dambeyntii qurmada ugu dambeysa dhankaygana waxaa lagu bilaabay sida tan kalsoonida tan ugu sareysa waa inaad ka aamustaa ruuxa kugu jeesjeesa sababtoo ah isagu waxa uu yahay ayaa taqaantaa adigana waad istaqaantaa waxaana tahay waxaana wanaagsan inaad noqoto ruux mar weliba kalsoonidiisa ku faraxsanaada dadka aamuska badan ama dadka aamusnaanta badan waa laba midkooda inay xambaarsan yihiin hami iyo dareen umadeed oo ballaaran ama inay xambaarsan yihiin dulqaad umadeed oo aad yad u weyn sidoo kaleeto camalka wanaagsan waa waxa ugu wanaagsan dunida waxaana inta badan leeyahay hadii camalkaagu wanaagsan yahay noloshaada waa guulaysatay mar walbaood noloshaada guul u horseedo taa waxay ka dhigan tahay mar walbaoo noloshaada aad kor u qaado qoraawi qormadan ayaa sidaa kusoo gebagabeeyey waxaana qormadan soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana waa nagiinta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo barnaamijkii bandhiga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qeyb ka ahayd barnaamijka ogaal markan haddii aynu eegnana turkiga waxay markaa sheegeen inuu qarax ka dhacay qeybo kamid ah magaalada istanbul ee caasimada wadankaasi turkiga wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga waxay sheegtay in qarax markaa uu ka dhacay wasaarad kamid ah wasaaradaha dalka turkiga dhismaha hortooda sidaana waxaa markaa uu dhaawac ku gaaray laba askari oo kamid ah ciidamada booliska ali yarilekaya ayaa waxa markaa uu sheegay in laba ruux ay mas-uul ka ahaayeen weerarkan qarax ah ee ka dhacay banaanka hore ee mid kamid a ah wasaaradaha xukuumadda wadankaasi turkiga sinem kasoglo oo ah wariyaha uga soo waranta magaalada istanbul ee dalka turkiga al-jaziira waxay sheegtay in aada loo adkeeyay amniga magaalada istanbul gaar ahaan xarumaha dhismayaasha dowladda si gaar ah aqalka baarlamaanka iyo meelaha kale ee wadooyinka muhiimka ah ee soo gala iyo meelaha kale ee ka agdhow waxaana markaa kamid a ah goobaha amnigooda aadka loo adkeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka turkiga baarlamaanka dib ayuu usoo noqonayaa maanta kadib fasax uu ku maqnaa xubnaha baarlamaanku ay soo xaadir doonaan guddoonkooda madaxweynaha ayaa la rajeynayaa inuu imaan doono baarlamaanka galabta ayay markaa warbaahinta u sheegtay gaar ahaana telefishinka aljazeera waxaa markaa qaraxa ku dhaawacmay sida la sheegay laba askari walow un wararka hordhacda ay yihiin oo ay markaa warkan uu yahay war developina ama war soo taraya saacadba saacadda ka dambeysa waxaana markaa muuqata in qaraxan la doonaya in lagu carqaladeeyo furitaanka baarlamaanka wadanka turkiga ee furmaya iyo si guudba in markaa khalqal la geliyo amniga waddanka turkiga ciidamada amniga ayaa la sheegay inay markaa bilaabeen baaritaano deg deg ah sidii ay wax kaga qaban lahaayeen arrinta oo ay dadaal ugu jiraan in markaa gacanta lagu soo dhigo tuhmanayaasha lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen qaraxa ka dhacay magaalada istanbul ee wadankaasi turkiga dhinaca kalena dalka slovakiya haddii aynu eegnana ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka slovakiya roberto fico ayaa ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ee wadanka slovakiya ka dhacay kadib markii isagu uu markaa ballan qaaday in uu markaa siin doono taageero militari xukuumadda waddanka ukrein waxaana markaa uu ka biyadiisanaa isaga laftarkiisa in ay qeyb ka noqdaan dalalka taageera ee ukrein waxaa saameyn ku dhaalaleeyahay dalkan slovakiya ruushka waxa uu ka mid ahaa dalalkii midooda sofiyeetka waxaana markaa midooda yurub iyo nato uu horey ugu eedeynayay in ay iyagu hurinayaan colaada ruushka iyo ukrein marnabana aanu isagu qeyb ka noqon doonin in yukrain la taageero oo waxa isagu si cad u taageersanaa xukuumadda ruushiya midooda yurub iyo gaashaanbuurta nato ayuu markaa ku dhaleeceyn jiray warbaahinta inay qeyb ka yihiin inay iyagu markaa colaada hurinayaan oo ay markaa ka qeyb qaadanayaan dagaalka ruushka iyo ukrein codadkii la dhiibtay sagaashan iyo waxaa markaa la sheegay in laga dhiibtay ilaa lix kun oo goobood oo goobaha codbixinta ah waxaana xeraala leeyahay xisbiga uu hogaamiyo ninkan lagu magacaabo robert fico oo risaar kasoo noqday wadankaasi slovakia xisbiga waxaa lagu magacaabaa s m e r s d party waxaana hogaaminaya ninkan iyadoo codadka ugu badanna ay iyagu heleen sida la aaminsan yahay waana marka sidaa waxay ku hanteen natiijadii doorashada iyadoo doorashadana ay ka qeyb qaateen shan milyan oo ruux oo kamid ah dadka reer slovakia waxaa xisbigan taageero badan uu ka haystaa ayaa laleeyahay marka la eego xubnaha kale ee dalalka gobolka gaar ahaan dalka ruushka oo iyagu aad u taageera wadankan yar ee slovakiya maadaama uu ka mid ahaa dalalkii xubnaha ka ahaa midoogii soviet oo uu markaa qeyb ka ahaa dhinaca kalena kooxaha markaa qaramada midoobay ama midooda yurub u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta waxa ay markaa dhaleeceeyeen in eh, u muuqato in la dayacay dad badan oo muhaajiriin ah kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku dhammaanayay badaha mediteraneanka iyo sidoo kale badaha kale ee u dhow xeebaha dalka talyaaniga hay-adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo sidoo kale kuwa kale ee midooda yurub ayaa waxa ay ku dhaleeceeyeen in aysan marnaba qeyb ka noqon in la fuliyo siyaasadda migration policyga loo yaqaano ama siyaasadda muhaajiriinta ama soo galootiga taasi oo midooda yurub ay markaa horey u dejiyeen waxaana lagu eedeynayaa dalalka qaar in ay dayaceen dad badan oo markaa muhaajiriin ahaa dooni ay muhaajiriin badan saarnaayeen ayaana ku degtay markaa xeebaha ama badda halista badan ee mediteraneanka loo yaqaano muuqaal soo dhigay baraha bulshada ayaana muujinayay in dad iyagu markaa taagaya gacmaha iyo calaamo wata oo iyagu doonaya in la badbaadiyo la dayacay oo marnaba maraakiibta badda socota aanay markaa badbaadin oo aanay markaa u imaan sidaana markaa ay ku dhinteen intoodii badneyd inkastoo markii dambe xubno yar laga soo badbaadiyey badda mediteraneanka loo yaqaano waxa ay noqotay halka ugu badan ay ku dhintaan dadka muhaajiriinta ee afrikaanka iyo dalalka kale ka yimaada kuwaasi oo doonaya inay badda halista badan maraan si ay ugu noolaadaan sida rajadu tahay nolosha ay naawilayaan mid ka wanaagsan midda markaa ay kaga soo hayaameen dalalka qaar ee colaaduhu ay aafeeyeen iyo markaa shaqala-aanta iyo dhaqaale la-aantuba waxaynu arkaynay shalay xaalad aada u khatar ah waa wax laga xishoodo inaan la fulin siyaasadda immigrationka ama siyaasadda muhaajiriinta ee midooda yurub ayaa lagu yiri qoraal markaa soo baxay hay-adda loo yaqaano sea watch international oo hay-adaha badaha caalamiga ah ama hay-adda badaha caalamiga waxay sheegtay in markaa ay u muuqatay in lisugu dayay in kooxaha liibiyaanka ah ee ilaalada xeebaha isku dayeen inay markaa dilaan dad rayad ah ama dadka muhaajiriinta ah ee doonayay in iyagu ay isticmaalaan badda mediterraneanka amaba ay ka gudbaan taana ay markaa ku sheegeen in kooxahan ay ku xadgudbayeen siyaasadda muhaajiriinta ee midooda yurub oo markaa aan marnabo dhigaynin in dadka muhaajiriinta ah la dilo oo taa badelkeedana la eedhigayso in la badbaadiyo dadka muhaajiriinta si looga gaashaanto inay dhibaato soo gaarto maadaama hay-adahan inta badan ay ka shaqeeyaan arrimaha bani arrimaha qaxootiga iyo arrimaha kale ee in dadku markaa ay badbaadaan ay ugu muhiimsan tahay dhinaca kalena ukraine hadii aynu eegna madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski wuxuu ku dhawaaqay in markaa ay ballaarin doonaan warshadaha waxsoo saarka ee markaa hubka wadanka ukraine si ay kaga maarmaan taageerada reer galbeedka ee dhanka milatariga ah oo inta ugu badan haatan wax laga caawiyo ay yihiin uun hubka casriga ah waxay sheegeen inay keeni doonaan khubrada reer galbeedka inay kala shaqeeyaan in la ballaariyo warshadaha saarka hubka casriga ah si ay markaa kaga maarmaan gacan horsiga dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee yurubba isagoo markaa ka hadlayay furitaanka mid kamida ah xarumaha ugu waaweyn ee difaaca ukrein master valadimir zelenski waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda ukraine ay doonayso in arrimaheeda difaaca ay ka dhigto waxa ugu muhiimsan lana soo saaro xaddi hub oo aada u badan oo ay ku jiraan hubka casriga ah si looga maarmo marka taageerada ay ka raadinayaan dalalka reer galbeedka oo inta badan iyagu ka taageera xukuumadda ukraine dhanka milatariga wuxuu shaaca ka qaaday in furitaanka warshadan cusub ee marka casriga ah ee arrimaha waxsoo saarka hubka loo furay ay markaa keeni doonaan khubaro badan oo reer galbeedka ka mid a ah, si loogala shaqeeyo inay markaa soo saaraan xadi badan oo hubka casriga ah ukrain ay kaga maarmi karto marka la eego dalalka reer galbeedka ukrain waxaay furi doontaa wejiga koowaad ee waxsoo saarka difaaca ukrain waa muhiim waxaynu doonaynaa inaynu hor u soconno si aynu uga gaashaamano khatarta ah hubyari natiijadu waxay noqon doontaa mid markaa la heli karo furimaha dagaalka ayaana laga heli doonaa natiijada kasoo baxda waxa aynu soo saareyno ayuu u sheegay xubnaha golaha wasiirada madaxweynaha waddanka ukrein valadimir zelenski isagoo sheegay inay soo saari doonaan hub badan oo ay markaa kaga maarmi doonaan dalalka reer galbeedka waxaynu dooneynaa inaynu horumarino hormarino waxsoosaarkeenna gudaha dhanka hubka qalab badan ayaynu u baahan nahay waxaynu la kaashan doonaa saaxiibadeenna caalamiga ah waaynu doonaynaa inaynu hormarino qalabka difaaca cirka qalabka difaaca ee madaafiicda si aynu ugu isticmaalno ciidamadeenna milatariga furimaha dagaalkan ay guulo kaga soo hooyaan seleniski ayaa waxa uu markaa intaa ku daray in qorshuhu yahay in wax lasoo saar badan oo dhanka hubka casriga ah la sameeyo iyadoo oo heshiis ay la gareen ilaa labaatan dal oo ka mid ah dalalka caalamka oo ay ugu horeeyaan dalalka reer galbeedka kuwaasi oo ukrein ka caawin doona wax-soo saarka hubka casriga ah iyagoo siin doona tiknolojiyadda casriga ah ee laga maarmaanka u ah in la isticmaalo qalabka muhiimka ah ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha kale ee haddii ay noqoto skiiliska xirfadda ama aqoonta khibradda oo dhammaan ay ka taageeri doonaan markaasi marka la eego dalalka reer galbeedka khubro ka socota nato ninka ugu sarreeya genaraal janes stolberg ayaa isagu waxa uu markaa ka hadlay intii uu booqday magaalada kiyef ee caasimadda waddanka ukrein horaantii toddobaadkii hore in ay ka shaqeyn doonaan in ukrein ay hesho horumarin casri ah oo dhanka hubka ah si ay u awoodo wax soo saar marka dhanka hubka ah ayna isaga difaacdo waxa uu ugu yeeray duulaanka gardarada ah ee markaa ruushka uu kusoo qaaday waddankaasi ukrein ukrein ayaa inta badan iyadu waxay taageero ka heshaa dalalka reer galbeedka waxaana ugu weyn dalalka mareykanka oo isagu dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba u taageera tan iyo markii ruushka uu duulaan ku qaaday wadankaasi ukrein gabagabadii bishii februari sanadii laba kun iyo labaiyo labaatan ee hore dhinaca kalena koongareeska mareykanka ayaa waxay markaa meel mariyeen qaraar ama qaraar markaa la doonayo in xukuumaduhu ama dowladaha ay ka shaqeeyaan ee gobolada sidoo kalena ay markaa muhiim tahay in marnaba aan la sameyn karin in markaa la joojiyo taageerada xukuumadda mareykanka ee washington ay siiso ukraine aqalka ayaa isku raacay in markaa la kordhiyo taageerada dhanka reer galbeedku markaa ay siinayaan mareykanku xukuumadda kiev taasi ay sheegeen inay markaa muhiim u tahay waxaana qaraarkan uu dhigayaa in markaa dowladdu ay markaa qarashgaraysa lacag gaaraya isa bilyan oo dollarka mareykanka taasi oo lagu qarashgareeyey marka la eego taageerada ukrein xubno badan oo koongareeska kamid ah ayaana markaa diidaya in markaa iyagu lasii wado taageerada la siinayo ukrein halka xubno kamida ah ay iyagu doonayaan walow inta badan ay isku raaceen eh, xubnaha ku jira koongareeska mareykanku in marnaba aan la dooneyn intaa ka badan in lasii wado maalgelinta iyo siinta dhaqaalaha xukuumadda kiyev ay sheegeen inay markaa tahay dhaqaale aada u badan marka la eego laba ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiintu ee ku jira koongareska ayaa iyagu waxay taageereen in la sii wado taageersiinta xukuumadda wadanka ukrein walow boqol ka mid ah xisbiga jamhuuriga ay markaa qaadaceen ayna iyagu markaa diideen sidaas oo kale aqalka sanadku iyana waxaay markaa diideen in markaa lasii wado taageerada la siiyo xukuumadda ukraine iyagu waxay diidayaan waa in lacagta ay ku sheegeen in lacagta baxday ay tahay dhaqaalo aada u badan sidoo kale siday u baxdana looga baahan yahay warbixin dhaba ah in xukuumaddu ay ka soo saarto weli barnaamijka ogaala degeysanaysaan k nn waad nagala socotaan dhegeystayaal soo adeegsanaysaa keena waad nagala socotaan saaxiibayaale turkiga haddii aynu ku noqonana waxaa laleeyahay waxaa aada markaa loo adkeeyey oo ciidamo badan lasoo dhoobay qeybaha muhiimka ah ee magaalada istanbul ee wadanka turkiga xilli markaa la doonayo in baarlamaanku ay yeeshaan kulankoodii oo muddo kadib uu dib u furmo maadaama ay maqnaayeen oo ay fasax ku maqnaayeen xildhibaanada baarlamaanka ee wadankaasi turkiga wariyaha uga soo warantay al aljaziira ankara oo turkiga kamid a ah waxay markaa sheegtay in kalfadhiga baarlamaanka uu bilaaban doono oo shaqooyin badan oo muhiima ay horyaalaan xili markaa qaraxa ka dhacay qeybo kamid ah dalka turkiga uusan markaa u muuqan mid joojin kara eh, marka la eego shaqooyinkii muhiimka ahaa ay qaban lahaayeen furitaanka baarlamaanka xubnaha golaha iyo sidoo kale in madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan uu ka qeybgalayo baaritaano hordhaca ayaa la bilaabay iyadoo oo markaa xukuumaddu ay u muuqato mid markaa ka shaqeynaysa ama ku adkeysanaysa in la fuliyo shaqooyinka ay qabanayaan baarlamaanku iyadoo qaraxa dhacayna la sheegay in markaa wax saameyna aanu ku yeeran doonin waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan weerarka ama qaraxa ka dhacay wadankaasi turkiga laba xubnood oo kamid a ah ciidamada booliska ayaana la sheegay inay dhaawacmeen iyadoo oo dadka lagu eedeeyay wararka mid kamid ah uu isdhiibay halka xubin kalena ay sheegeen boolisku in lagu daba joogo iyadoo markaa ay markaa sidoo kale sheegeen xubnaha boolisku inay faahfaahinta rasmiga ah bixin doonaan markii ay soo dhameeyaan baaritaanada kadib waxaana markaa qaraxu uu ka dhacay ankara xilli ay markii hore sheegeen in markaa qaraxu uu ka dhacay qeybo kamid ah magaalada istanbul ee wadankaasi turkiga waxaana muuqata inay la soo degdegeen xogtii hore ee warbaahinta al aljaziira inkastoo haatan ay dib u saxeyn sida muuqatana waxaa boolisku ay ku daba jiraan ayaa laleeyahay inay ka shaqeeyaan inay si rasmi usoo ogaadaan cidda iyagu markaa mas-uulka ka ah weerarkan inta badanna waxaa weerarada turkiga ka dhaca qaraxyada ama weerarada kale ahba lagu eedeeyaa xubnaha kooxaha fallaagada ee p k k loo yaqaano oo turkidu iyo reer u aqoonsan yihiin ururo argagixiso waxaana aada ay ula dagaalamaan marka la eego xukuumadda turkiga iyadoo qaraxyada waddanka turkiga ka dhaca ee lagu weeraro inta badan lagu eedeeyo inay iyagu markaa mas-uul ka yihiin kooxaha loo yaqaano b k k markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war mahayse geedka waa lagu soo kordhay macabsicabsiba haye hal salaam managsadooyhe aryadhaha war mahaysiina shalanimow dad u dhex fadhiya hal mar haw wuu yiriyaa la yii mugaciddi geedka ku soo kororta in layska fiirsho waa lagama maarmaane ma la baarayhe soomaalidu qofkay weji taqaano hadde balow ma yaqaaniin war salaad cabdulcagoola maahana ma cid kalaa noo timid yaa loo duur xulayaa war bur iyo loo kala baxayo cidna aaminin war kalamaanay kastaraad ku baadeenoo waxba laydiinma sheegi karee horta abwaanku waxuu idiin wada suga war kalamaaney war ma haysaane howlaha waddanka ka socda waxaana go'aan lagu gaaray qolo walba waxay mudan tahay in bulshada la ogeysiiyo waxaanan idinle leeyahay kulligeedba warbaahin kolkaan isu keennay kaahiyow tartansiinnay raadiyow kulmiye iyo kooxdiinna kalamanbaa koobkii qaaday wanaagga maskaxday koriyeenoo bulshada kicinteediyo kooxaha eryadooda kaalintaa u horraysiyo ayagaa lambarkow ah bilad baanna u keennay kor ilaaha u qaado alla ilaah waa kaa gudoonna soomaaliyey kulmiye iyo kalaman kulmiye iyo aasi kulmiye iyo kalamaan walambaarkood halkaasi alla ilaah abwaan salaad ganeeyow intaas waa kaa aqbalnaye waxaa kaloo la yidhi kayaabi maysid kaalamaan inay kaa gaabi haysaa koob kayaabi maysid kaalamaan inay kaa gaabi haysaa koob war cilmibaaris saarkuu lagu sameeyey waxaa lagu ogaaday in qofkii toddoba maalin oo xiriir ah kalamaan dhegaysta ay ka guuraysa cabsida shabaab war cilmibaaris kaloo lagu sameeyey ceelbuur waxaa lagu ogaaday qofkii kalamaan isbuuc dhegaysa inuu waaqici la socdo adduunka noqonayo war wiil dhallinyaraha social media isticmaalo kaalmaana dhegaystaa wuxuu yidhi inta kale maanin dhagaystabay borograamyana intaan tegey magaaladeydii baan soo xuraya hadan deegaankay ka soo noqday war ciyaalka xaafadda kalamaan waxay u yaqaanaan sunta shabaab ka ilmaysiisa aryaadhaha waxaa la yidhi nafta meelka kudaysaa meelay ukudaysaa oy ka soo cararaysaa kujar hadalka kujar kujar hadalka hadalka kubajar war cabdullah waxaa la yidhi ragga fadhiya ninkii shalay ku qarxay taleefonaa u soo dhacayaa la yidhi markaasoo wuxuu yidhi weli rakaabkaa igu yara lacagta jaadka badiya bargo aan ahay marka waxaan la yaabanahay ragga balaaye aysan aqoon inta la soo fadhiista korkooda ay sarbeeb ku sheegayso oo inta dadku ii badinayaan sugayaa korkooda laga leeyahay ee haddana aan dareenka iyo shakiga lahayn marka waxaa igu soo dhacay midaamidhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygi warnamayaw mayleeray waraaba sokama saaranka maaragaw soomaalida gaadilileye lacagta iisoobadi lacagta iisoobaditilay dheegayaana walaay kale ka hoos garsanba musku fiirin war ninka waxaa la yidhi toddobaaduu marfashka ku soo noqnoqonaya oo oh, meesha jaad ku cunaya soomaaliduna waxay balaaya ku dhigtay laba jeer qofkay arkaan cadow uma yaqaaniin war markaan arkay siday wax u socdaan ee aqhliga soomaalida waxaan soo xasuustay xikmad waana ah oh, oo aan hadda ka hor maqlay waxaana la yidhi kow kaca biyaha meesha ay farduhu ka cabaan waayo farduhu ma cabaan biyo aan nadiif ahayn labo sariirta dhiga meesha ay ayuuraha hurdaan waayo waxay jecel yihiin meelaha deggan oo bilaa buuqa ah saddex gurigaaga ka dhiso meesha uu masku isku duugo waayo meeshaasi waa meel aanay weligeed biyuhu soo gaaraynin afar soo toos xilliga ay shimbiruhu toosaan oo hoyo xilliga ay hoydaan waayo taasi waa dadaalka guusha shan ka qodo ceelasha meesha ay shimbiruhu hergalaan xilliyada kulul sababtoo ah meeshaasi waa meel biyo hoos jiifaan marka caqliga in laga shaqaysiiyo ah. meesha la jooga dadka lala jooga layska fiiriyo waa muhiim war waxaa kaloo la yidhi colka digtoonow nabadi kuma dishe war wali kaalaaray sharcan tooghay khayr walba mukoodhiba aryadhaxaad isu daalihaysin waxaan ad sheegaysoon oo soomaalidu waa dhahaan laakiin kuma dhaqmaan warkalamaanay war ma haysiine hay-adda nabadsugudu gacanta ku soo dhigtay ninkii ugu muhiimsanaa shabaab macalidheela geed waa abuu cubayda jiifa maala dul tegey waar magodana meel lagu sheegay ilma adeerayaalowma mahadkaratayba bowshangol hadde waa daaciyo dadka ma dilo ahey ah, roobow mansuur baman dheeraha ku bahi arkoba ku tukadaa lahayaa maa la yidhi war waxaad ku rafanaysiin oo dhan waa laga weyaaye eh. ninkii shiinaha iyo wadammada caalamka oo dhan qaraxyada iyo sunta iyo balaayooyinka laysku xiro ka soo iibin jiray eh. ayaa gacanta lagu dhigaa la yidhi ah, obowkaas waa internashnaale eh. xitaa nashiidooyinka isaga maa keeni jiray hayehe aryaadhaha dadka isqarxiyana ma asagaa soo gedi jira war kuwaas shilin kuma fadhiyaane alaabta lagu qarxiyo ninku keeni jiray waxaa la yidhaha magaciisa sakariya kamaal suufi abasheekh yaa abasheekh shalaan ba ku arkaaya xamarweyne inba magaciisa afgarashada ma la soo shaacay war magaciisa afgarashada sakiyaa la yidhaahe markabkii dekadda lagu qaban jiray oo kunteenradii waxaad ogeydeen laga soo saaray ninkii soo iibiya weeye kadibna kenya qabatay baa la yidhi shan milyan oo lacaga oo damiinaha laga qaaday baa la yidhi kadibna kenya waa laga waayo meeluu cirib iyo jaandhiga waa la isweydiiyaa la yidhi eheladiisu waxay dhaheen xabsi kasta waa ka baarnoo waa ka weynne laakiin nabad suguddu waxay sheegtay soomaaliya gudaheeda asagoo meelaha khawaaritu ka taliso raba inuu u gudbo inay gacanta ku soo dhigeen sharcigaana la horgeynayaabay dhaheen wuxuu ka heluna leeyahay heye miyaa la arkaahe layska hari maaye war dowladu kaa gacandheeraa la yidhi diyaara buubaso diyaargarowmka jarta dowlada raarja malgoradaawa leeri war horta khawaariijtu markay maxkamaduhu xukumayaan sharcigii hadda dhow la ansixiyey la dagaalanka argagixisada miyay u cuskoodaan hore waraabashiikh ma la weydii markay maxkamadda la keeno qaraxiisooba waxyaabihii laga sameeyey waan wallaweynay qaraxa iyo bariiska ma iskudoon baanila ku keenaa war kalamaanay war ma haysiine abbashii ganacsada weynow ahaa hayaa la yidhi shantii sanee lasoo dhaafana xaasidaa lama dhihi jirin hadda fidna kulli waa maha salaadaa la yidhi iyo nabadsugidiisa war meeshaas markay maraysa yaalka xaafadda waxay dhahaan libaax soo galay dega wura ubow ninku waaba shiikhe maxaa shadaadinta ku daray wargo markii kunteynarada alaabta ku jirta la qabtay xertii fahad waxay dhaheen alaabtan ganacsataa keentay waxaana loo waday s maxaa loo isbaaraysanayaa marka halkaa waxaa iiga caddaatay abashiik inuu iska shaqaysan jiray hadda shaki male laba shabaab wada shaqeeyaanna waa hore loo yiri jacaylkoodu been weeye waxba kama jiraan weye war khabiirka wuxuu arrimaha dagaalka khawaarijta waxa uu yidhi inta aan la gaarin wejiga labaad ee dagaalka shabaab waxaa jirou yidhi wejiga labaad ee shabaab oo u baahan in laga sifeeyo facebook iyo bulshada dhexdeeda aryadhaha kalemaanay war heema haysiina waxaa la ogaaday shabaab mugay fahmeen inaan la dhaafayn lamay u kala jabeenaa la yidhi qola inay qaxday rabtaa mahay doonaanba ha aadaane waxay go'aansadeen inay kulligood iswada qarxiyaan qolada dambe ma waxay ka maraysaa waxba dhowra mayna allow dhagaxya soo daadi warba uu kulli iswada qarxayna ducaan ugu daraynaaye war kalamaanay amiirka qaraxyada shabaab iyo muftigooda u fadwooda inay isqarxiyaan hadday xarfaan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay dhalinyarada qarxyada loo diyaariyey u fadwoodaan xeelada ay ku jiraan inay isku qarxin karaan aryadhaha waxaa la yidhi nimanka inay iswada qarxiyaan ay go'aansadeen beledkana waa soo wada galeen kuwa qaxayana mid walba wuxuu heli karo hore u qaadaha la yidhi hadda qaxya qaraxaa leesu qaybsee soomaalidan iska hurdaysa waxaan kula tali lahay feejignaanu waa falka ka hor midda kale balaayada waa laga hortagaahe lagama daba tago hadda dhaqanna waxaa noo naqata mugga waxdhacaanka kadib inaan qabqabayno mugga kurtor waxaan kula tali lahay shacab iyo ciidanba inay raggi dhuusamareeboo kale naqdaan samigay cabdulanahe wuxuuba yidhi ow dhuusamareeb daadhiraanun dhimashaa kaca absayn u dhaaf usamareeb daddhiraanon dhimaasha ka cabsayn u dhaaf waar walla weynay anigu khawaariista waxaan odhan lahaa wada qaraxdayaa qayb reebataa qaxdoo carartayaa waa yeelkadiini bawa xaggee aadahayaan kuwa yidhi waa guurayna taasaaba waa li casahe meel bini aadan joogo kuma fiicna inay tagaan marka ma la helayaa jasiirad dugaa keliya ku nool yahay war fakarkaas iyo ciddii aaminsan wuxuu ku fiicnaa lahay in jika laga dhigo war culummadu waxay sheegaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi sidii qowmu caadan uu dabar goy lahaa warnimayow sharriwiinato hiyaraato waa la dagaaloysda mee eh? war kalemaanay war mahaysiine lugooyada dagaalka lagu hayo waa badan tahay magaalada nairobi maalmo ka hor waxaa ku shiray madaxweynayaasha jubbaland iyo koonfur galbeed waana labadii madaxweyne la rabay wejiga labaad ee dagaalka in deegaanadoodu ka bilowdo waxayna ka wada hadlayeen dagaal ma ahna siday u sii wada joogi lahaayeen ee haydaa la yidhi war sax ninkii dabada uga fadhiyo makacal layidhaa horaa loo yiri wali kalalaray uunkon ooye uunkon allalaysade waaladeer muuse bixi nairobi shir uma tago boomiyaa safaaraddii laydinka xihay war bashiirow siciidani meelku sheeg war adduunyadu waxay ku wareertay oo la fasiri la'yahay luuqad ahaan dhulkii soomaaliyeed iyo soomaaliya siday laba dowladood ku yihiin war axmedoo beri hore ingiriiskana ixtiraafay war warkaa ku soo boodinine waxay ugu darnayd markii koox dacwo siyaasadeed wata ay madaxweynaha ugu tageen furinta dagaalka waxayna ka eed sheeganayeen madaxweyne lafta gareen marka mucaarad xil raadinaya iyo nin furin jooga allow soomaaliya u kala warqaada war laba kala barida kala warla lanwelba meeli bugdu isu belbelaasa leeri allahayow raggayo kala warrama wax isma yeeleen war madii aan warka kaboobe ani wala irifade ulhaayo koonfur galbeed ninka ina nagoda rabaa dhulkaha hore war mucaaradka koonfur galbeed madaxweynaha iyo furutuma waxay u tageen ilaa doorasha dhacdo shabaab lalama diriri karo war wali meeliansaadana eh? hangoolka halgaadooy xagar ii hujlaan hoolaa halhanaanoyoy oba umaysan ogayn al-shabaab unug dhammaytiabarki weelo jeebada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa maadinkaan weyn bal ninkii la noolaa karaa hayse war waxaa fiicnaa laheyd eh. in dastuurka dib oegis degdega lagu sameeyo eh. oo lagu sadar qodob dhigaaya eh. muwaadin kasta oo u baahan wax dhaafsiisan xuquuqda aasaasiga ah sida xidalka sarsare shaqaalenimada dowladda iyo waxyaabaha lamidka ah in waajib looga dhigo in marka hore uu dalka wax ka xoreeyo wal maxaanu dalka xoraynaa madaxweynihii muuse juuq lagama haye bowhadda maxaa ku diidaysan hadduu idinka aamusay war jinni ninkii bixiye isagaa dagaalkana geliyey war suu gala dagaalka u yidhi ssc difaaca kama bixin war maxkamadda ciidamadu mar labaad waxay xukuntay waa la yidhi laba khawaariij oo la kala yidhaahdo aadan mursal iyo anas cabdulqaadir waxaana layidhi hadda kahor shuuta intuu dil toogashaa ku xukumay ayay rafcaan ka qaateen kadibna maxkamadda sare iyo liibaan caliyara waa dil toogashaa ku xukumay marka boowe daaluunbay kororsadeen war warkaa ka kala tegine horta raggan la xukumay mar labaad waxay ahaayeen ragga shabaab u qaabilsan dilalka toogashada ah. waxayna dileen dileen dad badan oo ay masaajidye ka raaceen iyagaana afkooda ka qirtay mar ay waraysiya bixiyeen indha adeegayna ka qalin jebiyeenoo iyagoo qirsan inay soo dileen weliba masaajidye ka raaceen ayay raacfaan ka qaateen in la dilo war dilaa in la dila diidan miyay ahaayeen war walbatay walbeelaletaleri war nimankooday dilka diidan yihiin maxay dadka u dilaan bowaa la gashay war kuwa puntland lagu xukumay waxaa ka mid ahaa mid reerkiisii jaamacad dibaddaa u wadeen uu macsalaamaynta asxaabtiisii u aaday raggiisa ay dil markaa u qorshaysnaayoo la fulin nin ay ku darsadeen dabadeedna lagu qabtay hadda ogow tikidkiisii waa goonaayo berri subaxuu diyaarad raaci rabaa liid dhiigga biyacbaal buu ka sii dhiganayay war saaxiibadaya hawl nala fuli dhaheen buu yidhi cusubsaan islahaayo maceebunba iga raacay ma yidhi ninkii tiin abuurta timir goosa maaya taas miyuusan ogeyn annugana waxaan dhahnaa dhaaxa lagu dhaafaa maalina gacanta geli doontaa warba waana waxaan maqli jiray laqlaqliqi waaba ku xigta imbow waxaan kaloo dhahnaa nin helo badan galay helo laga helay lama yaqaan war marka ay abtaan sotaa oran jirteen carabkii xabxaab badan cabeeso waa cantuuga shimbirkii buubtan badimada war tiscigii buubuu badiyo fuud kululoo ku dhaca waay ari gacantii luqluuqasha dibqano aqniinii u halis warcagtii joogsan waysaa mar bay ceeb la kulantaana waa la yidhi ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog soo joog ninkii lagabaahay soo jiifa laga helaaha layidhi ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog e, hagelin cadowgee e, ka joog xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen cnn guud ahaana waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijka ogaal anigoo cabdiciis beerad adeela socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo iga adkaysan ayaan lay afduubin adooniga adkaysan Alsina beese aan adduunka joog kuma geysan iyo waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda ii ka arkoote adyad kuma geysan waxaad igu ilowde ayaan daran naftayda i ka arkoote aan addimadaydiyo eersadoo ishayde